bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الmؤلف raximh الlh maratib الصحيح وأrfc الصحيiح marwiyhma ثma الbخاriي famusلm fma sharطhma xawى fasharط الjuعfi famuslimu fashardu gayrin yakfii wacindahu tasxiixu laysa yumkinu fii casrinaa waqaala yaxyaa mumkinu waxaan soo haynay alfiyat alciraaqi lilxaafid alciraaqiyi raximahu اllahu tacaala saxiixa mabaaxiftiisa ayaan ku dhex jirnay halkan marka wuxuu ka gelayaa maraatibu saxiix saxiixa maraatibtiisa xadiidka saxiixa ah ee shuruudiisa lasoo sheegay madaantiisa laga soo hadlay meelaha loo aaneeyo ama lagu maleeyo markuu intaa ka soo hadlay ayuu wuxuu gelayaa hadda saxiixa laftiisu mahal hal daraja mase waa kala waa kala maraatib iyo darajooyin <coughs> iyagoo marka saxiixa magaca ay ka wadaagaan oo aslu sixa xadiidku uu leeyahay axaadiidta asalkaas leh ma isku martabaa mase waa kala maraatib inay kala maraatib tahay buu sheegaa marka markaana wuxuu raacinayaa <clears throat> wuxuu raacinaa markaasna say u kala sarreeyaan uu ka hadlaa wa arfacu saxiixi saxiix midka ugu sarrayn badan marwiyuhumaa marwiyu lbukhaariyi wa muslimin bukhaari iyo muslim kay wariyeen waay oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen uma albukhaariyu uma markaa dabadeedna albukhaariyu marwiyu lbukhaariyi bukhaari kan uu wariyey keligiis waay famuslimun fayaliihi waxaa ku xigo marwiyu muslimin muslim kii uu wariyey oo saxiixiisa uu ku wariyey keligiis famaa fayaliihi waxaa ku xiga markaa kaa muslim uu wariyey keligii la goo wariyey waxaa ku xigo maa ayaa ku xigo xawaa koobay shardahumaa bukhaari iyo muslim shardigooda koobay fa sharduuljucfiyi fayaliihi waxaa la xiriiro oo ku xigo shardu ljucfiyi jucfi shardigiisa yacni jucfiga bukhaari buu ka wadaa shardu lbukhaari keliya wixii maa yani wixii lagu wariyey calaa shardi lbukhaariyi bs fa muslimun muslim ayaa ku xigo wixii muslim shardigiisa bis lagu wariyaa ku xigo fa shardu gayrin ayaa ku xigo geyr shardigiisa labadooda yani keyrkood shardigooda oo bukhaari iyo muslim wixii aan ahayn ee saxiix shardhistay shardigooda waana taqaanaa kuwaas oo saxiix ibni khuseyme iyo saxiix ibni xibbaan iyo kuwii halkaasay ahaayeen fa shardu kayrin hayr shardigii yakfii waa ku filnaanayaa intaa marka toddoba qeybuu ka soo saaray saxiix waxaa ugu kor sarrayn badan kan la yidhaha muttafaqun calayhi maa rawaahu lbukhaariyu muslimun fii saxiixayhimaa waxay ku soo saareen bukhaari iyo muslim kaas marka waa midka la yidhaha muttafaqun calayhi kow ma rawaahu lbukhaariyu faqad saxiixiisa oo ku wariyey ma rawaahu muslimun fii saxiixihi saddex ma ruwiya calaa shardihimaa wixii bukhaari muslim shardigooda lagu wariyey afar ma ruwiya calaa shardi lbukhaariyi shan ma ruwiya calaa shardi muslimin lix maa ruwiya calaa shardi shardi gayrihimaa keyrkood wixii shardigooda lagu wariyey toddobadaas qeyb waayo marka maraatibu saxiix kan ugu sarreeya wuxuu ka dhigay muttafaqun calayhi midka la yidhaahdo ama midka la yidhaahdo akhrajaahu bukhaari muslimaa soo saareen marka muttafaqun caleyhi xadiidka goormuu noqonaa wuxuu noqonaa marka xadiidka bukhaari iyo muslim matnigiisa ay saxiixooda ku soo saareen min xadiidi saxaabiyin waaxidin hal saxaabina ay uga soo saareen labadoodaba yacnii bukhaari saxaabiga uu xadiidka ka soo saaray iyo muslim waa isku hal marka ay yihiin oo markaasi macnaha waxay tahay xadiidkan bukhaari iyo muslim baa wariyeen ayaa la dhahaya ama mutafaqun calayhi marka xadiidka muttafaqun calayhi la dhahayo waa in horta bukhaari iyo muslim soo saaraan saxiixooda waa inay ku soo saaraan labo waa in saxaabiguna uu hal mid yahay hal mid macnaha waxaan ka wadnaa isku saxaabi inay yihiin haddii xadiidka matnigiisa isku mid yahay laakiin bukhaarina uu ka soo saaray min xadiidi caa-isha muslimna min xadiidi abi hurayra mutafaq ma la dhihi karaa maya ma la dhahayo leanna laba xadiiday u kala xisaaban yihiin culamaau lxadiid agtooda ayb oo laba xadiid oo kala gaar ah waa xadiid isku mida ah, maba maba la dhahayo kaasoo kale ayb meeshaas marka sidaasaana marka yacni uu keenaa saniicu lmuxadisiin oo xumeydi wuxuu ku intiqaaday abu mascuud addimashqi saaxib saaxibu alatraaf atraaf saxiixayn wuxuu ku intiqaaday xadiid bukhaari oo wariyey oo uu ku wariyey can ibni cumara ana caaishata qaalad ah ayaa muslimna wuxuu ku soo saaray can ibni cumara can caaishata ishata abuu mascuudi dimashqi marka wuxuu ka dhigay mutafaqun calayhi waa ku diiday marka eh, imaam alimaam alxumaydi wuxuuna ugu diiday waxay ahayd can ibni cumar ana caaishata yani facalad kada rasuulka agtiisa waxaa ku samaysay xadiidka cinda albukhaariyi waa musnad ibni cumar oo cinda muslimna waa musnadi caaisha isha u noqday mutafaq maa la dhihi karaa marka ma la dhihi karo yani daqaa'iqdaasaa marka ku jirta xadiidka muttafaqun calayhi la dhahaayo kaa sidaasaa laga rabaa marka ayb waxaa ku xiga marka muttafaqa midka bukhaari keliya uu la gooni noqday waa soo marnay in bukhaari muslim uu ka horeeyo yani waxyaabaha uu ugaga horeeyana waa kasoo hadalnay iyadoo ka tafsiilsan uma waxaa ku xigo man farada bihi muslimun muslim xadiidka uu la gooni noqday fii saxiixihi waxaa ku xiga kabacdi maa ruwiya calaa shardihimaa labadooda shardi shardihimaa maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa xadiid ayaga aynan warinin bukhaari iyo muslim ma warinin laakiin shuruudii ay wax ku wari jireen ayuu haystaa xadiidkan ayagu saxiixooda kuma warinin laakiin shuruudoodii oo ay eh, labada kitaab ay u shardhisteen yacni rijaashu waa rijaashoodii weliba waa kuway ixtijaaji jireen habkay u ixtijaajeen ayaa weliba yacni ah, loo wariyey xadiidkan macnuhu shardiga waxaa laga wadaa ayaga inay soo saaraan waa ku laasimi karaa maynan soo saarin laakiin inay soo saaraan waa u laasimi karaa meeshaas marka calaa shardihimaa marka la leeyahay waxay u baahan tahay laakiin in la ogaado marka la dhahayo calaa shardi albukhaariyi wamuslim rijaasha xadiidkaas sanadka waa inay noqdaan rijaashii bukhaari iyo muslim saxiixooda ay uga soo saareen koow laba waa inay noqdaan kuwii ay ixtijaajeen calaa sabiili alixtijaaj iyo asal ahaan kuway uga soo saareen mutaabaco maya kuway uga soo saareen saddex waxaa kaloo la rabaa haddii uu jiro shardi ay ku qaateen ninkan xadiidkiisa in meeshaana loo fiiriyo oo la ilaaliyo shardigaas maalan waxaa jiro xadiid markaad fiiriso sanadkiisa ninkan bukhaari iyo muslim waa waa deliishadeen sheekha uu ka warinayana bukhaari muslim waa deliishadeen laakiin labadooda markay kala warinayaan nooc dacfi dartiisay uga tageen markaasoo kale ma la dhahayo laguma laasimi kara iyaga lianna shardigoodi waa in loo ilaaliyo ayb calaa shardihimaa marka haddaad arkayso haddaad maqasho sidaas w kadib waxaa ku xigo maa ruwiya calaa shardi lbukhaariyi faqad bukhaari shardigiisa keliya maa ruwiya calaa shardi muslimin faqad keligii ayaa ku xigo uma wixii marka lagu wariyey shardi dadkii yani xadiidka saxiixa inay soo saaraan kuwii shardistay sida ibnu khuseyma iyo abucawa abi cawaane ee ragga lamidka oo kale shardigooda iyo ibnu xibbaan iyo wixii waafaqo ayb marka toddobadaa qaybood waayo marka maraatibu saxiixa toddobadaabuuna sheegay intaas waa sax sidaasay u kala horreeyaan laakiin mararka qaar mid laga horreeyo ayaa kii ka horreeyey ka ka hormaraayo ka badinaayo ka xoog badinaayo waa meeshuu marka ibnu xajar uu ka dhaho eh, qad yacribu lilmafuuqi maa yajcaluhu faa'iqan kii laga horreeyey oo laga xooga badnaa hadda martaba ahaan inuu kor soo maraa laga yaabaa qariino darteed liajli qariina tusaale marka muxuu noqon karaa xadiidka muslim keligiis uu wariyey haddii uu hadday duruqdiisu badan tahay oo ay uu noqdo mutawaatir xaddu tawaatur uu gaari bukhaarina ma soo saarin xadiidkaas muslim baa la gooni noqday tawaaturku waa qariino xoojinayso martabadii saddexaad waa ka soo qaadee waxaa laga yaabaa muttafaqun caleyhi inuu ka hormara xataa maxaa ka hormarinayo liajli tawaaturka qariino waay tawaaturkaas iyo waxyaabaha lamidkaa maalan ayb qeybahaas marka waxay tahay eh, maraatibtii labadan beyd marka maraatibtaasuu ku sheegay wa arfacu saxiixi saxiixkan ugu sarrayn badan marwiyuhumaa waaye bukhaari muslimkay wariyeen mutafaqun calayhi kan la yihaaho uma albukhaariyu uma markaa dabadeed marwiyu lbukhaariyi ayaa ugu sarreeya bukhaari kii uu wariyey fa muslimun muslim kii uu wariyey fa marwiyu muslimin baa ku xigo famaa ayaa la xidhiiro ka xawaa koobay shardahumaa sharda albukhaariyi wa muslimin koobay shardigii bukhaariiyo muslim koobay shardigana markaan leenahay waa in rijaashu rijaashi rijaashoodii ay yihiin labo waa in yacni rijaashu ay yihiin kuwo saxiixa lagu xujaystay dhexdiisa kuwo waxaa jira rijaal bukhaari muslim dabcan ay ka wariyaan laakiin ay uga soo saaraan calaa sabiili lmutaabaca kuwaas ma aha kuwo ay uga soo saaraan maqruun ahaan waxaa lagu leeyahay rawa rawaa lahu rawaa lahu lbukhaariyi maqruunan bigayrihi marka asagoo maqruuna ninkii uu ka soo saaray ma shardigiisii ma la waafaji karo oo shardi lbukhaari ma la siinayo tan saddexaadna waxay tahay haddii uu jiro raawigaas shardi gaar ah oo ay u fiiriyeen waa in iyadana loo fiiriyo marka aan leenahay xadiidkan calaa shardi lbukhaariy wa muslim waay markaan dhahayn ayb meeshaas marka xaakim iyo mustadraga marka eh, mustadraga u badan isagoo badana wuxuu yidhaahdaa saxiixun calaa shardi shaykhayn mararka qaar marka shardigu ma noqonayo mid dhinacyadaas in laga fiiriyey waxoogaa marka qofku inuu fahamsanaado waa muhiim fa sharduuljucfiyi fayaliihi waxaa kula xiriira marka uu ku xigo shardljucfiyi bukhaari shardigiisa bukhaari marka aljucfi bukhaari buu jeedaa waana yani mawlaahum ayuu ahaa jucfiyiintu marka bukhaari waa loo nisbeeya waxaa loogu nisbeeyaa awowgiis muqiira ayay soo ayaa gacantooda kusoo islaamay waa walaa oo marka xag islaam oo xagga islaamka awowgii muqiira ayaa wuxuu kusoo islaamay calaa yadi eh, aljucfiyiin eh, fashardu ljucfiyi waxaa la xiriira marka fayeliihi shardu ljucfiyi bukhaari shardigiisa fa muslimun muslim shardigiisaa la xiriiro fa shardu hayrin hayr shardigiisa famaa xawaa famaa wixii xawaa koobay yacni eh, fa shardu hayrin hayr shardigiis ahay famaa xawaa yacni wixii marka eh, bukhaari muslim heyrkood shardigoodii wixii markaa koobay fa shardu gayrin gayr shardigii yakfii waa ku filnaana ayb intaas ka bacdi wacindahu tasxiixu laysa yumkinu fii casrinaa waqaala yaxyaa mumkinu maadaama uu saxiixii weli ku jiro darajaadka saxiixa iyan uu ka hadlay ayuu wuxuu gelayaa marka mas'alo xadiidka tasxiixintiisa iyo taxsiinkiisa ma lagu ijtihaadi karaa waqtiyadii dambe oo culimmadii dambe ma u furan tahay inay xadiid aan looga horreynin tasxiixiis iyo aan looga horreynin ayaga ma tasxiixin karaan ma taxsiinin karaan xadiid maalan aan cid iyaga ka horreyso a'imadii hore tasxiixinin imaam marka mujtahida oo cilmi cilmigan xadiidka yacni darajo ka gaaray ma tasxiixi karaa ma taxsiinin karaa masaladaasuu ka hadlaa wa cindahu wa cinda bni salaax ibni salaax agtiisa damiir keligiisa waxaa leeyihi ibnu salaax u laabanay wa cindahu wa cinda bni salaax ibni salaax agtiisa attasxiixu tasxiixinta xadiid in la saxiix yeelo wakada taxsiinuna waa la mid in la xasan laga dhigana waa la mide agtiisa laysa yumkinu ma suurtoobayo yani waqtiyadiisu ujeedaa xilligiisa fii casrinaha wa cindahu isaga ibnu salax agtiisa atasxiixu tasxiixin laysa ma ahanin yumkinu tasxiixintu mid suuroobaysa ma ahaanin fii casrinaa waqtigeenna dhexdiisa waqtigeennan marka tasxiix ma suuroobayo ibnu salaax saasuu ku tegay wa qaala yaxyaa alimaamu nawowi waa yaxyaa waxa uu yidhi yaxya ibnu sharafin innawowiyu mumkinun atasxiixu tasxiixu mumkinun suurtagal waaye tasxiixu marka waa mumkin meeshaa marka khilaaf inuu jiro tilmaamayaa ibnu salax isaga wuxuu qabay tasxiix iyo taxsiin lama samayn karo oo dadkan dambe waxaan looga horreeyey iyagu waa inay un dadkii ka horreeyey un raacaan laakiin iyagu inay tasxiixin iyo taxsiinin ay galaan maya tadciifka marka muxuu u sheegi waaya tadciifku waaba asal isaga horaan u sheegna xadiidku asalba daciif waa inuuna jiri laakiin taxsiininta iyo tasxiixintu maxaa ka dhalanayo xugun xukun marka inuu wa shayga ou xukun ka dhalanayana wuxuu u baahan yahay marka eh, aada in loogu ixtiyaado oo loogu dadaalo ayb ibnu salax marka laguma waafaqin arrintaanoo dadkii mucaasiriintiisa ahaa dad badan baan ku waafaqin dadka aanan ku waafaqinna waxaa ka mid a abulxasan ibn alqaطaan alfasiy abulxasan ibn alqaطaan alfasiyu saaxibu bayaan ilwahmi waliihaan kitaabkaas sheekha iska iskale ku casri buu ahaa haddana maca dalika wax badan buu tasxiix iyo taxsiin badan uu sameeyey mana lagu diidin waxaa lamida ah sidoo kale mucaasiriintiisa diyaa almaqdisi almukhtaara iskale isaga laftiisu waa sameeyey dadkii ka dambeeyey isagana sida zakiyuddiin cabdulcadiim ibni cabdilqawiy almundiri mundiri mukhtasarka abu daawuudka iyo mukhtasarka muslimka iyo sheekha iska leh ayb iyaguna marka waa tasxiixinta waa waa way sameeyeen waxaa lamida sidoo kale dimyaati cabdilmu'min ibnu khalaf addimyaati a'imadaas oo ka dambeysayna tasxiixi taxsiin waa sameeyeen kuwii ku waktiga ahaana way sameeyeen laakiin waxaa la dhihi karaa marka haddii asagu ijtihaadkiisu maya ou noqdo iyaguna ou haan noqdo ijtihaadkooda asaga ma loo qaba karaa marka ma loo xujo ma looga dhigi karaa maya ma looga dhigi karo leanna ijtihaad ijtihaad laguma buri karo ijtihaadku ijtihaad laguma buriyo marka waa un culummadu inay isku khilaaftay masaladaa unbay noqoneen meesha loo badan yahayna ay tahay in tasxiix iyo taxsiin la samayn karo laakiin yaa samaynayo qofkii ahal u ah qofkii ahal u ahoo ku ijtihaadi karo waa u furan yahay sidaasayna culimmadu min dadkii min qadiimi zamaan iyo min yacni ilaa iyo zamankan sidaas waay ibnu xajaraa kamida ah, sakhaawi baa wax taxiixta ibnu taymiya ka hor sidoo kale ibnyani ibnulqayim dahabi culamo badan baa marka yacni jaadada waxaaba la dhihi karaa sida badanba waa tasxiixa iyo taxsiinku inuu yani ijtihaad ku xiran yahay iyo ahliyo qofkii ahliyadiisa le waa tasxiixin karaa waana taxsiini karaa ayb ilaa zamanadaanna waa jiraano sheekh albani uu aada ugu caan baxayba ayb beytka marka halkaas ayuu yani masaladaasu ku ishaaray wacindahu wacinda bni salax ibni salax agtiisa atasxiixu tasxiixa taxsiinkuna waa la midee laysa ma ahaanin agtiisa yumkinu mid suurtoobayo ma uunan ahaanin inuu suuroobi karo fii casrinaa waqtigeennan dhexdiisa wa qaala yaxyaa wuxuu yidhi yaxyaa waa yaxya bnu sharafin الnawawiyu mumkinu waa suuragal waa mumkin ayuu yidhi nusaka qaar waxay qoraayaan wacindahu tasxiixu laysa mumkinun mumkinu laakiin hal wax yar waay nusqooyin yaraa saas dhigaayo inta badan nusqooyinku yumkinu bay u badan yihiin ayb waqdac bisixatin eh, xukmu صaxiixayni watacliiq saxiixeynka axaadiistooda maxaa laga faa'iideysanaa qaci mase dhanni waxaa ku jiro dalaaladooda dalaala danniya miya mase dalaala qaطciyay noqonaya ama waxaan u jeedaa sixada saxiixa waa waxaan ujeeda jeeda saxiixa bukhaari iyo muslim waxa ay isla wada wariyeen ama midkood uu wariyey sixadiisa ma la qadci karaa mase ma la qadcinaayo oo waa dhanni yani dhanni miyo wax ku faa'iideynaa mase qadcibu wax ku faa'iideynaa taasoo markaa labada beyd labada beydee hore oo uga hadlaa <clears throat> wuxuu yidhi marka waqdac gooy bisixatin sixa gooy oo sixada qadci jismi limaa kii qad asnadaa bukhaari iyo muslim ay isnaadiyeen limaa qad asnadaa marka maxaa baxaya wixii aynan musnad ahaan u warinin oo tacliiq ahaan wax lamida ku wariyeen ma ku jiro waxa laga hadlayo limaa qad asnadaa waxay sanadkoodu intay ku bilaabeen sheekhooda ilaa meesha muntahaahu ay la gaareen sixadiisa jasmi oo gooy kadaa sidaadaas oo kale kadaa sidaadaas oo kale lahu libni salaax ibni salaax u sugnaatay isagu saasoo qabaa ibnu salaax waqiila waxaa la yidhi huwa isagu saxiixu saxiix waayo waxa bukhaari muslim ay wariyaan dannan min jihati danni xagga dhanniga waa saxiix ku yahay xagga danni ahaan ayuu saxiix u yahay ee qadci maya waladaa muxaqiqiihim muxaqiqiintooda agtooda ayaa qad cazaahu oo u tiiriyey annawowiyu nawowi alimaamu nawowina muxaqiqiintu sidaas u tiiriyey oo inuu dhanni faa-iideynayo qadci ounan faa-iideynaynin meeshaas marka waa inta hore uu kaga hadlay khulaasaduna marka waxay tahay eh, xadiidka saxiixa ah markaan shuruudii saxiixa aan ka helno ma wuxuu keenayaa marka hal yufiidu lqaطca bisixatihi sixadaasi mid la qabcinayo adnaada yacni ishkaal uunan ku imaan karin miya oo go-an oo aan wax shakiya aan uunan soo gelaynin miyaa mase waxaa la leeyahay maya ee danniga qaalibka ah baa wuxuu keenayaa xadiidkan inuu saxiix yahay laakiin waa dhici kartaa ninkan hiqada ah ee xaafidka ah qalad inuu istuso uu qalad sheego waa iska suuragal laakiin maadaama ay ixtimaal yar uu yahay ixtimaalka yar xagga camalka waxba la siin maayo macno loo yeeli maayo dhaniga haalibka waa lagu camal fali karaa marka dhani haalib a miyaan ka ayaanu yaan leenahay sixadiisu waa dani haaliba mase waa qadci saddex qowlaa ku jirto mas'aladaa marka qowl wuxuu leeyahay wixii aan mutawaatir ahayn oo dhan aaxaad kulligiis wuxuu faa'iideynaa dhanni waana midda imaamu nawowi uu leeyahay yufiidu dhanna maa lam yakun mutawaatiran xadiidku hadduunan mutawaatir ahayn dhanni loo faa-iideynaa danniga lagama wado laguma camal fali kara maaha macnaheedu danniga waa lagu camal falaa ee macnuhu waxay tahay adiga qof run badan xifdi badan ee markau wax kuusoo tabiyo ee aanna lagu khilaafin dannigaaga qaalibka waxaas inay jiraanaad qaadanay waana ku dhaqme waana ku camal falay markhaatidaba iyagoo laba aha lagu camal falaa soo maaha qof baa maalka looga qaadaa qof kalea maalka lagu siiyaa laba qof qofaa lagu dilaa xataa haday laba ninka markhaati furaan ninkan ninkan kasoo u dilay waa arkayna ay dhahaan waa haddii markhaatidaasi ay yihiin dad mawsuuqiina waa la dilaa ninkii qisaas waa loogu dili karaa waana dhici kartaa soomaa labadooda inay qalad ismoodsiiyaan inay been sheegaan xataa waa iska dhici kartaa laakiin intaasi waa ixtimaal aada u yar waayo ixtimaalkaas marka aadka u yaree boqolkiiba hal ama labada ah wax loo dan loo geli maaye haalibkaa laga qabsana marka ma lagu camal falaa maaha masalada ay isku haayaane ee dalaaladiisu daniya miya mise waa qadciya waa intaa marka qowl wuxuu leeyahay yufiidu dhanna maa lam yakun mutawaatiran wixii aan mutawaatir ahayn waa dani buu faa-iideyna qowlka kale wuxuu leeyahay labaad wuxuu faa-iideynaa kaas cagsigiisa waay marba hadduu xadiidku ansaxo qadci buu faa-iideynaa cilmi buu faa-iideynaa ama yani mar waxaa la yidhaha yufiidu lcilma mar yufiidu alqaطca ama yufiidu bilqaci buu wax ku faa-iideynaa siyaalahaasay dhahay ama mutawaatir ha ahaado ama aaxaad saxiixa ha noqdo marba hadduu xadiidku ansaxo qadci buu faa'iideynaa qowlkaas marka bacdi alculamaa baa qabaan kan saddexaad waxa uu yahay waa kan ibnu salax uu qabo oo wuxuu leeyahay wuxuu faa'iideynayaa mutawaatirku cilmi daruuri oo qadci ah xagga dhigo aaxaadka haddii qaraa-in ay markaasi dhinacyada ka gasho xadiidkii waa aaxaad saxiix ah qaraa-inuu wataa qaraa-inta waxaa ka mid a kownuhu fi saxiixayn bukhaari muslim inay marka uu xadiidku ku jiro saxiixooda qariino waay waa saxiix haddana qariino wataayo bukhaari muslim aa wada wariyeen ka noocaas oo kale ah isagu wuxuu leeyahay ibnu salaax cilmi waa faa'iideynaa cilmi laakiin nadari ahu faa'iideynaa nadari marka maxaa laga wadaa dadka cilmiga iyo baxdiga iyo istidlaalka ahliyada u leh ayagu marna ma ku shakinayaan cilmi nadari cilmi yani dhinacna mutawaatirkuu ka shabahayo cilmi waa faa'iideynaa laakiin yo u faa'iideynaa liman lahu ahliyat nadar qofkii mutawaatirku laakiin yo u faa'iideynaa culumo iyo caamabu waa u faa'iideyna oo maalan hadda mutawaatirku tusaale haddaan ka bixiyo wuxuu iska noqon karaa hadda maalan magaalo baqdaad la yidhaahdaa lagu sheegay inay jirto raadiyaalkii aad ka maqashay dadkii aad ka maqashay kutubtii aad ku aragtay weligaa adiga ma tegin laakiin waa maqashay hab waxay kuu soo gaartay tawaatur ah soo maaha ma la inkiri karaa baqdaad jiritaankeeda marnaba inkiraad ma aqbalayso ta kale culumo iyo caamaba inay baqdaad jirto waa u siman yihiin soo maaha mar haddii qaabkaas hadalka uu u socdo oo dadka usoo gaarayo culumo iyo caamaba waxay iska garanayaan laakiin shaygan yacni eh, cilmi nadari abuu buu faa'iideynaa waxaa la leeyahay waxaa laga wadaa eh, caamadii maba fahmayaan maalan xadiidka ima bukhaari iyo muslim uu soo saaray bukhaari iyo muslim laba saxiix inay leeyihiin labadoodii saxiix culummadu ku ijmaaceen waxa ku jiro in la aqbalay qabuul oo camalkii in lagu camal falo iyo in waxa ku jira sixadooda ay aqbaleen qabuulkaas ijmaaca ku xirmay qariino xoog badan waa laakiin caamo ma taqaano ninkii cilmi iyo kulugle iyo baxfi iyo ahliyo wax baarbaari karo xadiidkan bukhaari iyo muslim ma wariyeen ma ninkaa unbaa garan karo ama fahmi karo ayb marka cilmiga nadariga waa qofkii nadar ahal u abuu cilmi u faa'iideyna oon ka shakinaynin macnuhu saas marka saddex martaba ibnu salaax marka agtiisa saddex martabaa jirto cilmi daruuri ah oo qadci ah oo culumay caamo ku siman yihiin cilmi nadari ah oo liman lahu ahliyatu nadar ou ka gaarayo shaki ounan marnaba ounan kusoo imaanaynin iyo danni wixii marka qaraaxaadka saxiixa ah ee qaraa-inta ay dhinacyada ka gasho wa min alqaraa'inina maxaa ka mid ah kownu lxadiidi fi saxiixayn midda hadda uu keenayo marka wadacdan wuxuu ka wadaa marka qadcigan uu sheegaayo waa cilmi nadari ah hadda sida mutawaatirka o kale m waqdac gooy bisixatin sixa goo limaa kii ugoo qad asnadaa bukhaari iyo muslim ay isnaadiyeen ayagoo wada wada jiro iyo keli keli wuxuu hataa bukhaari keligiis oo wariyey wuxuu muslim keligii oo wariyey waa saasaad u gooynaysaa ayb kadaa kaagaas oo kale ayaa lahu libni salaax ibni salaax u sugnaaday ibnu salaax qowlkaas oo qabaa wa qiila waxaa la yidhi dhannan huwa isagu saxiixun waaye wixii bukhaari muslim ay wariyeen waa saxiix dhannan xagga yacni danni ahaanta waladaa muxaqiqiihim muxaqiqiinta agtoodana qad cazaa kan qowlkan dambe muxaqiqiin agtooda qad cazaahu qowlkan waxaa u tiiriyey annawawiyu alimaamu nawowi baa u tiiriyey ibnu xajarna wuxuu yihi khilaafku waa iska lafdi nusatu nadar leanna ninkii yidhi aaxaadka qaraa-inta ay hareeraysay yufiidu lcilma ninkii yidhi annadariya buu u jeedaa ninkii cilmi ma faa'iideynayey yidhina wuxuu u jeedaa yacni daruurigii kii qadcigii buu u jeedaa marka labadooda war waaba laysku keeni karaaba sawi mabaa xifdaanna hadda usuulkay uu kaga habboon yahay musطalaxa wa fi saxiixi bacdu shayin qad ruwi wa fi saxiixi saxiixa dhexdiisa bacdu shayin shay qaarkii ayaa aha ayaa ku sugan ayaa ah qad ruwiya kaas oo qad ruwiya la wariyey mudacafan isaga oo markaa la daciifinayo saxiixii dhexdiisa bacdu shay-in baa ku sugan oo dhexdiisa ah qad ruwiya la wariyey mudacafan isagoo ah laba boqol iyo toban xadiid waay tiro ahaan hudda saariga ama hidaayatu saariga muqadamada fatxulbaariga hidaayatu saarina saxaawi baa yiri huda saarina waa sidaasna waa loo dabdiyey kitaabka marka muqadamada fatxiga laba boqol iyo tobanoo sheegay bukhaari wuxuu ku leeyahay toddobaatan iyo sideed xadiid muslimna boqoluu ku leeyahay ayb inta ay wadaagaanna soddon iyo laba xadiidna labadoodaa wadaago tirada guud marka waa laba boqol iyo toban meeshaa marka saxiixa dhexdiisa bacdu shayin baa ku sugan qad ruwiya mudacafan qad ruwiya mudacafan macnaha waxaa laga wadaa axaadiid la intiqaaday oo la naqdiyey baa saxiixa ku jirto bukhaari iyo muslim oo axaadiidta ayaa naqdiyey daara qudni daara qudni wuxuu leey kitaab la yidhaha alilzaamaat watatabuc waxaa kaloo eh, naqdiyey abu mascuudin dimashqi saaxibu saaxibuulatraaf naqdigaas marka in badan oo ka mida waa naqdi iska sinaaci ah waay xadiidka asalkiisa waa xadiid iska ansaxay laakiin waxa uu naqdinaa waa dariiqa ay ayaga ku keeneen oo kale yaa laga yaabaa inuu markaa naqdinaayo ama intiqaadka uu kusoo wajahayo labadaba marka imaam imaamu nawowi muqadamadiisana waa uga hadlay muslimka sharaxa muslimka fatxulbaarigana ibnu xajar fasal dhan ayuu eh, ayuu kusoo qaaday fasal dhan ayuu kusoo qaaday eh, muqadamada huda saariga kitaabka huda saariga la yihah ee fatxulbaariga muqadamada u ah marka in badanoo waxyaabahan waxay iska noqonayaan cilal ama intiqaad sinaaci ah waay sinaaca xadiidiya unbaa ku jirto ama dariiq min dariiqii ay ku keeneen buu wuxuu leeyahay dariiqan dacfigan baa ku jiro iyo waxyaaba lamid a ah. qaarkoodna inay iska yeeshaan waa dhici kartaa weji ayib marka haddii lagu yidhi fi saxiixi bacdu shayin qad ruwi mudaacafan haddii lagu yidhi kuwaas intiqaadka loo soo loo soo jeediyey ma ku jiraan waqdac bisixatin kuwa uu leeyahay maya kuwaas kuma jiraan kuwa qadciga la sheegayo cilmi nadari bay keenaya in lagu leeyahay kuwaan ma aha intaan intiqaadka loo soo gudbiyey ayagu qadcigaas ma keenayaoo oo markaa siwa axrufin yasiira marka u dhahayo ibnu kathiirka ikhtisaarka walahumaa bilaa sanad ashyaa in yajzim fasaxax oo warad walahumaa bukhaari iyo muslim waxay leeyihiin oo u sugnaaday bilaa sanadin sanad la-aan ashyaau ashyaa bay ayaa u sugnaatay ashyaa ay ashyaau macnaha ashyaa ayaa bukhaari iyo muslim u sugnaatay oo sanad la-aan yacni axaadiid bilaa sanad ay warinayaan baa ku jirta ama aqwaal fa in yajzim kuwaasi marka aqwaashaasi marka ama waxyaabaha bilaa sanadka ah fa in yajzim haddii uu jasmiyo fasaxix tasxiixi wixii marka uu jazmiyo fasaxix tasxiixi wixii maalan uu jasmiye maxaa laga wadaa qaala abu hurayra oo kale yidhi sanad ma sheegi imaam lbukhaari wuxuu qaala anasun wa qaala bnu cumar ayuu yidhi wa qaala bnu cumar waa jasmiye sanadkiina waa gooye bilaa sanad uu ku wariyey kuwayaalkaasoo kale uu sidaa u jasmiyey fasaxiix tasxiixi asal ahaan waa saxiix lianna kitaabkiisii saxiixa maadaama uu ku dhex daray eena uu ixtijaajaayo weliba sanadkan ou jaray marka waxba ka dhibi maayo kaa marka fasaxix ow amase waradda yacni wuu soo arooray ashyaadaa marka yacni ow amase waradda hadduu soo arooro kii shaygii sanadkiisii la jaray mumaradan xaal uu yahay isagoo la tamriidiyey oo siiqatu tamriid lagu wariyey siiqatu tamriidku marka waa qiila waqiila saas baa la yidhi wayudkaru can abi hurayrata waxaa laga sheegaa sidaas iyo sidaas marka waqiila iyo wayudkaru iyo wayuqaalu iyo oo kaleu yidhi siiqatu tamriid waay taas wixii marka soo arooro mumaradan isagoo la tamriidiyey siiqatu tamriid falaa ay falaa tajzim bisixati fiihi sixa ha ku jasmininkaas ha ku jasminin sixa walaakiin lagu noqoyo yushciru wuxuu dareensiinayaa laakiin bisixati اlasli asalka sixadiisa ayuu dareensiinayaa lahu lilxadiidi oo u dareensiinaa maadaama isa kitaabkanba uu dhedhex keenay asalka inuu asal leeyahay xadiidkan asalkiisa asal ayuu wuxuu kugu dareensiinaa inuu asal saxa ah leeyahay ka yudkaru wasiiqatu tamriidina ka yudkaru oo kale waay yudkaru buu tusaale uga soo qaatay marka marka waxyaabo waxaa jira uu ku leeyahay marka bukhaari iyo muslim ku jiro bilaa sanad bukhaarigay ku badan tahay muslimku waa ku yar tahay maba labaatan meel ma gaarayaan xataa ma badna bukhaarigana waa aaday ugu badan tahay ilaa ibnu xajarba uu alifay takliiqu tacliiq tacliiqaadka ibnu xajar bukhaariga oo kusoo aroortay ayuu sanadkooda musnad ayagoo ahoo waa tatabucay meelaha ay ku jiraan iyo asaaniiddeeda ayuu marka keenay waana xukumaa taqliiqu tacliiqa la yidhaha dhowr mujallad waay waa madbuuc kitaabkaas marka bukhaariga aaday ugu badan tahay dhowr marka tacliiqaadka hadda dhowr waxyaaboodaa ka furan dhowr baxhi baxhiga koowaad wuxuu yahay waxa uu uu tacliiq ahaan bukhaariga muslim waxay sanadka ka jaraan kitaabkooda saxiixa ah waxa ay sanadka uga jaraan horta markaan saxiix leenahay ogow muslimka markaan ka hadlayna muqadamada ma ku jirto muqadamada waa kitaab gooni ah oo kale waay loo xisaaba markii muqadamada laga baxo oo axaadiista uu bilaabo oo kitaabuliimaan uu ka bilaabo ilaa dhammaadka kitaabka wixii bilaa sanad ah ee qaala fulaan oo kale ama wacan fulaan uu leeyahay isagoo tacliiqaadkiisa kuhaas waayo bukhaarigana sidoo bukhaari asa muqadamo awalowsan ba lahayn wixii marka ayaga sanadka ay ka gooyaan laba siiqo unbay kusoo aroorinayaan midkood unbuu kusoo arooraa siiqatuljasmi iyo siiqatu tamriid wixii siiqatuljasmi ay kusoo arooriyaan waa saxiixa la leeyahay waa saxiix ha la dhehee shuruudii ma la siinaa marka kitaabka maya la siin maayo ma la siinayo shuruuddii kitaabka ma qaadanayo leanna kitaabka asaga wuxuuba ku calaameeyey bukhaari labada kitaabba waxaa ugu jira magacooda waxaa ku jira almusnad wixii marka aan sanad laguba keenin saxiixa maba u xisaabnaba waxa loo xisaabayo shuruudii bukhaari muslim lagu xisaabayo ma aha isagoon shuruudii lagu xisaabaynin laakiin wixii siiqatuljasmi lagu wariyey saxiix waayo nacam saasuu ibnu salaax uu leeyahay hadduu jasmiyo wuxuu u jasmiyey uun waxbaa ku jiro wuxuu u jasmiyey kitaabkan dhexdiisa ugu jasmiyey wax unbaa ku jira eh, haddii laakiin la fiiriyo mararka qaar markaad aada u akhriso takliiqu tacliiqa kitaabkaas ama fatxulbaarigaba aada fiiriso waxaad helaysaa waxyaabo uu bukhaari tacliiq ahaan kusoo saaray sanadka xadfay jasmiyey haddana cilla ay ku ay ku imaanayso cilladaas wax daaweeyana aanaanan arkin kitaabu zakaadoo kale waxaa ka mid a wa qaala taawuus qaala mucaadun marka uu leeyahay xadiidkii marka loo deliishado yani waxaan ujeeda aharkan ay u deliishadaan zakaatu lqiima zakada in lagu qaadi karo qiimo wixii ay ka waajibtay inta laga bedelo lacag ama qiimo wax lagu bixi karo xanafiyadu ay qabaan bukhaari isagu marka intuu keenay tarjamada ku keenay siiqatuljasmi buu u wariyey daawuusna ma soo gaarin mucaad ma soo gaarin inqiaaca ku jiro haddana maca dalika bisiiqati اljismi buu ku keenay iyado lafteeda u baahan marka in aada loo loo fiiriyo laakiin sida haalibkaasaan uu sheegaya wixii siiqatu tamriid ou ku soo saarana wayuqaalu iyo waqiila iyo wayudkaru saxiixna waa noqon karaan daciifna waa noqon karaa xasanna waa noqon karaa saxiixou noqon karaa waxaaba laga yaabaa muslim inuu wariyeyba fii saxiixii kusoo saaray xadiid muslim ou saxiixiisa kusoo saaray buu bukhaari siiqatu tamriid tacliiq ahaan ugu keena waa dha waa dhacdaa taas wixii sidaasoo kalea iyaga marka saxiix saas waa noqdaa xasan ayuu noqdaa siiqatu tamriidka wax uu ku keeno daciifna waa noqdaa inta badanna waxa marka uu keenayo bukhaari tacliiqaadkan badanaa wuxuu u keenaa mas'alo fiqi ah ka gelayso meesha tarjamou bixinaa ra'yi fiqi ah buu qabaa markaasuu wuxuu leeyahy wayuqaalu can abi hurayra kada wayudkaru can fulaanin kada ayuu daba dhigaa kuwayaalkaas marka laba xaaladay leedahay marna siiqadan siiqatu tamriidku wuxuu u soo aroorinaa calaa sabiili alraddi waalqadxi iyo wax uu u keeno fii macradi alixtijaaj isaga fiqi ahaananka wada wixii uu u keeno fii macradi raddi inta badan daciifay u badan yihiin oo waxaad arkay mararka qaarbu wuxuu keena tarjamou baxsanaa markuu tarjamadii bixiyabu wuxuu leeyahay ra'yigiibuu keenaa waqaala fulaanu kada waqaala fulaanu kada markuu keeno cagsiga ra'yigaas oo agtiisa daciifka ka ah ayuu wuxuu leeyahay wayudkaru can fulaanin kadaana waa laga sheegay hebel markaas wayudkaru can fulaanin kadaa uu dhahaayo wuxuu u jeedaa marka agtiisa inay daciif ka tahaaba laga yaabaa marka fii macradi raddi wa fii macradi alixtijaaji waalistishhaad wixii uu u keeno in la kala fiiriya iyada lafteeda u baahan tahay meel waa taas tacliiqaadka mucallaqaadka bukhaari sababta uu tacliiqan u badiyey maxay tahay mid waaba sheegay oo mas'ale fiqi abaa ah ka gelayso mid kalena mararka qaar wuxuu mucallaqaadka u badinaa takraar kitaabku inuusan soo noq noqonin mukarar inuunan noqonin oo maalan meel buu xadiid ku keenay musnad isagoo ah meel kalou u baahday isla xadiidkaas sanadkiina ciriiriyow ku noqdayoo sanad labaad oo kii ka duwan ma haayo muxuu sameynaa markaasoo kale meesha labaad mucallaqow ka dhiga marka waxaa dhici karta xadiid mucallaq ah oo kitaabkana isagoo musnad ah ku jiro isagoo mucallaqana ku jiro muxuu ugu jiraa isagoo mucallaqa wuxuu ugu jiraa wuxuu diidaa inuu sanadkii iyo matnigii isku si ayagoo aa soo celiyay mar labaad yacni takraarku diida waa dhacdaa taas marka tacliiqaasoo kale dhib ma leh isagoo musnadka shuruudii bukhaari ma la waafajin karaa ee meeshuu musnadka ku yahaaba lagu waafajinaa taas ayb waxyaabaha mararka mararka qaar taasaa marka ku kalifayso mararka qaar xadiidba wuxuu ku keenaa dhowr dariiq meel kalena mucallaq isagoo iska keena calaa kullin marka ibnu xajarkana wuu sheegaa aaduu u sheegaa asbaabta ku xambaartay bukhaari inuu tacliiqaadka iyo badiyo hadda marka macnahaas siyaalkaas wain yakun awalu lisnaadi xudif mac siiqati اljasmi fatacliiqan curif meeshaa marka walaakin yushciru bisixati اlasli ayuu ku dareensiinayaa lahu lilxadiidi damiirkaa marka xadiidka u laabanwain yakun haddii uu ahaado awalulisnaadi isnaadka awalkiisa xudifa in la gooyey mac siiqati ljasmina lala qabo ljasmina lala qabo ljasmina waa ku keenay sanadka mabaadi'diisana waa gooyey fa curifa tacliiqan baa loo aqoonsaday kaas tacliiq ayaa la yidhaha buu leeyahy marka tacliiqa cinda bni salaax maxaa waaye maa xudifa fii awali sanadi min awali sanadihi sanadkiisa awalkiisa wixii la gooye koow isaga marka warkiisa hadda waxaa ka muuqdo siiqatuljasmina uu ku sheegay qaala iyo saas oo kale u yii wa qaala oo kale iyo wax lamida siiqatu tamriidka ka waran marka tacliiq ma la dhahayo miya wixii wayudkaru can abi hurayra oo kaleu yidhi sanadkii awalkiisi waa xadfay laakiin siiqadii tamriidow ka dhigay ma la dhahayaa marka tacliiq ma lagu sheegayaa kaas haa cinda jamaaca min alculamaa jamaaco badan oo ibnu salaax ka dambeysay sida imaamu nawowi oo kale xaafid ilmizi oo kale tacliiqay u yaqaanaan taas xaafid ilmizi weliba tuxfaha tuxfatulashraafka axaadiid bukhaari sanadka uu ka gooyey siiqatu tamriidna uu ku wariyey ayuu wuxuu kusoo daraa ramsi oo uga dhigaa ama calaamad oo uga dhigaa khat calaamadda marka khat tuxfaha marka uu khat yiraahdo xadiiduu sheegaa maalan wuxuu leeyahay khat meeshaas iyo meeshaas kitaabu lgusli ama kitaabu lwuduu ayuu kusoo saaray ayuu leeyahay hebel hebelow ka soo saaray can fulaan marka ramsiga kha keliya marka uu yahayna saxiixa waay ayuu ah uga soo saaray asal ahaan khat marka uu yidhaahdana bukhaari tacliiqan marka axaadiid mucallaqa ah oo bisiiqati tamriid bukhaari ou uu ku tacliiqiyey ayuu khat u ramsinaa taas maxay kugu tuseen marka ay daliil u tahayna kuwa siiqatu tamriidka laftoodu tacliiq waa yihiin marka qowlkan marka ibnu salaax mizi iyo nawowi iyo siday ay u dhaqmaan sidaan ibnu salaax waa ka duwan tahay isaga wuxuu leeyahay marka mac siiqati اljasmi siiqatu tamriidkiiu ka saaray tacliiqa maku daraayo wuxuu siiqatu tamriid ku imaado laakiin waa lagu daraa cinda almiziyi kama fi اlaطraaf wa cinda الnawowi wagayrihima ayb fatacliiqan baa curifa loo yaqaanaa waayahay walow xudifa ilaa aakhirihi walow xudi walow xudifa haba gooyo yani walow ilaa aakhirihi cafan walow xudifa alisnaadu isnaadka haba la gooyo ilaa aakhirihi ilaa aakhirkiisaba hala gooye isnaadka ilaa aakhirkiisaba hala jaro masalan qaala rasuulullahi un ha ka bilaabo hadduu doono bukhaari ama qaala abu hurayraba ha ka bilaabee waxay noqonaya un waa tacliiq masalan haddii uu yidhaha ka waran qaala zuhriyu can saalimin can ibni cumar hadduu sidaa yidhaaha waa tacliiq weli waayo zuhri sheekhii bukhaari ma aha ayb sanadka awalkiisa ayuu gooyey sidaasoo kale ha ahaado ama ilaa aakhirihiba hala gooyo <clears throat> ayb meeshaa marka hal nugtaa ku jirta oo nugtadaasi waxay tahay <clears throat> ka waran haddii cidnaba uusan sheeginba qaa'il oo u nisbeeyeyba warka hadduusan jirin ka waran bukhaari markaasoo kale tacliiq ma la dhahaa tusaalaheedu marka wuxuu noqon karaa <coughs> kitaabu salaad buu bukhaari wuxuu ku yidhi wa kaanat ummu dardaa tajlisu fi salaati jilsata rajul ummu dardaa salaada dhexdeeda sida ninka u fariistay u fariisan jirtay yacni nimankay naaguhu inaynan salaada marka la dukana farqi u dhexaynin fadhiga markuu ka hadlayo wa kaanat umu dardaa yaa u sheegay ma sheegin wa qaala fulaan kaanat umudardaa ma dhihin wa kaanat umu dardaa saa isaabay ahayd uu yiri qaa'ilkiiba ma sheegin keliya wuxuu ka bilaabay ficilka bis kaas marka ma wuxuu noqonayaa ma wuxuu noqonayaa tacliiq ma lagu tirinaa hawaa lagu tirinaa saasuu yidhi xaafid sakhaawi fatxulmuqiidka marka haddii ilaa aakhirihi la xadfo iyo haddaan qaa'ilba la sheegin iyo haddii dhaxda laga bilaabo oo aan ilaa aakhirkaba la gooynina dhaxda laga intaba tacliiqaad wada waayo tamriid siiqatu tamriid iyo siiqatu ljasmi waxuu ahaada kulli waa wada tacliiqaad mucallaqan baa la dhahaa xadiidkaas fatacliiqan curif walow ilaa aakhirihi walow xudifa lisnaadu isnaadka haba la gooyo ilaa aakhirihi haba la gooyo ama aladii lishaykhihi cazaabi qaala fakadii cancanatin ka khabari اlmacaazifi laa tusqi libni xasmin اlmukhaalifi ayb weli tacliiqi buu ku jiraa wuxuu yidhi marka ama aladii kii xadiidkii cazaa ou u tiiriyey lishaykhihi saaxibu saxiixa ou sheekhiisa u tiiriyey biqaala qaalana uu ugu tiiriyey markuu u tiirinayena qaala uu ugu tiiriyey fakadii cancanatin cancana ku u saaxiib oo kale wa oo maalan meeshaan masaladani waxay tahay bukhaari shuyuukhdiisa nin ka mid ah ayuu ka warinaa qaala ayuuna uga warinaa oo maalan wuxuu yidhi waqaala hishaamu bnu camaar xadaanaa sadaqatu saasoo kale yiri ilaa aakhirihi wa qaala hishaam bnu camaar ama wuxuu yihi waqaala qutaybatu meeshuu xadahanaa akhbaranaa iyo dhihi lahay qaala qutaybatu buu maalan yihi sheekhiisiibuu qaalo ugu tiiriyey xadiidka ma waxaan dhahaynaa waa tacliiq mase waxaan leenahay tacliiq ma ahane meeshaan wax la gooye ma jiro sheekhiisiibaa meeshaan yaallee xadiid oo can raawiga oo sheekhiisa can uga warinayo kalawa waayo xadiidka raawigu sheekhiisa oo can uga wariyey maxaa lagu xambaari jiray maxmuulun cala alitisaal iyou ahaa jiray ilaa inuu mudallis yahay maahane soo maaha can iyo xadahanaa iyo akhbaranaa iyo kulligood siiqooyin qof wax looga wari kara waay laakiin hadduu raawigu mudallis yahay canna uu ku wariyo waxaa la dhihi jiray maya itisaal ma ixtimaalaysa markaas waa ka istaagaynaa inqidaac khafiyaa ku jira laakiin haddaan raawiga lagu aqoonin tadliis sheekhiisana can oo uga wariyo maxaan ku xambaari jirnay itisaal mar hadduu itisaal meesha yaallana tacliiq mimaa kara soo maaha leanna tacliiqa waxaan ku sheegnay wa wain yakun lisnaadi xudif wax la gooyeyba meeshaan ma yaallan wax la gooyeyba meeshaani ma yaallaan ma la garta masaaladan ka hadli rabno waxay tahay marka waxaa laysku hayaa waxay tahay ma waxaa laga dhigaa bukhaari hadduu yihaha sheekhiisii qaalo qutayba oo kale uu dhaho qaala hishaam ibnu camaar tacliiq maan ka dhigaynaa waa mucallaq maan dhahaynaa mase waxaan dhahaynaa maya ee waa xadiid musnad oo mutasila sideen dhahaynaa ibnu salaax isaga wuxuu yidhi waxaa la dhahayaa xadiid mutasila maadaama musnad ah, maadaama aan bukhaari iyo muslim labadaba aan tadliis lagu sheegin ayb yani ama aladii kii cazaa lishaykhihi sheekhiisa oo u tiiriyey biqaala oo ugu tiiriyey qaala lana xadahanaa layskuma hayo iyada iyo akhbaranaa moogtahay qaala midkii oo ugu tiiriyey fakadii cancanatin oo kale waay hadduu marka mudallis ounan ahayn maadaama bukhaari mudallis uusan ahayn qaala hishaam ibnu camaar marka markau dhahayo xadiidkaas waa musnad oo yacni mucallaqa lama dhahayo ka khabari lmacaazifi yani wadalika ka khabari lmacaazifi oo kale macaazifta xadiidkii sheegayay muustikada iyo waxyaabahaas xadiidkii ka hadlaye oo yani nahyigeeda uu ku jiray ka khabari lmacaazifi laa tusqi ha u dheg raaricinin libni xasmin ibni xasmi ha u dheg raaricinin ibni xasmigii almukhaalifi mukhaalifka ahaayee khilaafaya waayo xadiidkan ibni xasmi baa wuxuu yidhi isaga marka xadiidkan loo daliishaday wuxuu yihi xadiidkan waa munqaطic musnadna ma aha waayo bukhaari qaala hishaam ibnu camaar uu yidhi marka wuxuu leeyahy ibnu xasmi warkiisa u dhagraada ayb marka meeshaan marka xadiidkan dabcan isagoo musnada abu daawuda warinayo isagoo musnada warba ku jirin laakiin kitaab libaas yani kitaab lashriban ujeeda ayuu bukhaari ku wariyey fii saxiixihi wuxuu yidhi qaala hishaam bnu camaar xadaanaa sadaqat bnu khaalid qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu yaziid ilaa aakhirihi saas yii marka hishaam bnu camaarna afar xadiidoo bukhaari ka maqlay bukhaari afar xadiid ayuu hishaam ka ka maqlay uu ka wariyey sida yani la tilmaamay marka haddii hishaam bnu camaar afar bukhaari afar xadiid oo ka maqlay horta sheekhiisa waay soo ma sheekhiisii marka hadduu yahay qaaladaani bukhaari mudallis ma ahane waa isagoo can yidhi oo kale hadduu can dhahaba waa laga aqbali jiri xadiis mucancanaa lagu tilmaama laakiin saniica xaafid ilmizi xadiidkan asaga hadda waxuu ka dhigay tacliiq mizi tuxfaha oo xadiidkan markuu sheegaayey khat ayuu ramzi uga dhigay khat hat ayuu ram ramzi uga dhigay intuu hat markaa yidhi kitaabuliba yani kitaablashriba sheegay ayuu yani qaala albuhaariyu qaala qaala hishaam waqaala hishaamu bnu camaar ilaa aakhirihi saasuu sheegay xumeydi laftiisuna sidaas tacliiq inuu yahay xumeydiga saaxibuljamci bayna saxiixayn sidaasuu ku socday ayb marka waxay ka dhigeen siiqatuljasmi wixii uu ku tacliiqin jiray ku dareen laakiin marka la fiiriyo tacliiq sanadka in wax laga gooyey ayaa asal u ah mabaadiu sanad in la jaray meeshaana mabaadiu sanad lama jarin waayo sheekhii bukhaari waayo ninkan haddii qof uu yihaa maya in la jarayaa laga yaaba in uu meeshaa qof ka maqan yaha laga yaabaana ixtimaalkaas ictibaar la siin maayo maadaama bukhaari uusan ahayn mudallis macnaha marka meeshaan ku jira taas saddexdan baydaan ku darayna naqlu lxadiidi min alkutub almuctamadati xadiidka in la naqliyo oo laga soo guuriyo kutubta muctamadada ah in laga soo naqliyo seed xadiid kitaab uga soo guurini markaad rabto maalan inaad kitaab xadiid ka soo guuriso see uga soo naqline waakdu matnin min kitaabin licamal aw ixtijaajin xayu saaqa qad jacal xayu saaqa qad jacal cardan lahu calaa usuulin yushtarad wa qaala yaxya nawowi aslim faqad qultu walibni khayrin imtinaacu jasmin siwaa marwiyihi ijmaacu wa akhdu matnin matni qaadashadiisa inaad matni soo qaadato min kitaabin kitaab aada xaggii ka soo qaadato licamalina dartiis aada uga soo qaadato inaad ku camal fasho camalfal dartiis oo tarkiib iyo tarhiib iyo waxbaa ku jiro aw ixtijaajin ama xujaysi inaad uga soo qaadato xaysu meel saaqa ay jaaza ou bannaan yahay alakhdu qaadashadu ay bannaan tahay qad jacala wuxuu ka yeelay ibnu salaax cardan cardi lahu isaga xadiidka calaa usuulin usuul korkood lagu cardiyo oo usuul lagu muqaabaleeyo lagu soxo yushtarad in loo shardinayo ka dhigay in cardi usuul in lagu muqaabaleeyo usuul in lagu muqaabaleeyo inay shardi tahay ayuu yacni sidaasuu ka yeelay wa qaala yaxya nawowi imaamu nawowina wuxuu yidhi aslin aliktifaau in lagu yani kaaftoomo lagu gaabsado bilmuqaabalati muqaabalada in loogu gaabsado calaa aslin asal hal asal loogu gaabsado faqad oo keliya yacni waa ku filan tahay aliktifaau bilmuqaabalati calaa aslin buu ahaana asal korkiisa faqad oo keliya qultu waxaan yidhi buu yidhi ibnu salaax walibni khayrin ibnu khayr ibnu khayr marka waa abu bakr moxamed almawiyu allamtuniyu alishbiliyu almalikiyu abulqasim asuhayli saaxibu rawd lunuf abtigiis waaye kitaab wuxuu leeyahay fihrasat la yihaha fihrasat ibni khayr ayaa la yihaha oo maطbuuca daarulgarbi daabacay qultu walibni khayrin ibni khayr waxaa u sugnaaday imtinaacu jasmin jasmi mancintiis in la gooyo oo la jasmiyo kitaabkaa markaa xadiid aada ka naqlinaysid inaad jasmiso arrintaa inay xaaraam tahay oynan bannaanayn ayaa u sugnaadayuu qabaa siwaa marwiyihi wixii uu warinayay wax aan ahayn jasmintiisa mancinteeduu qabaa ijmaacu inay tahay ijmaac inay tahay walibni khayrin ibni khayr imtinaacu jasmin jasmin mancinteed xaaraantinimadeeda in la manciyo jasminta siwaa marwiyihi wixii isaga riwaayadiisa ka soo haray ijmaacu waaye ijmaac baa markaa yacni ay tahay imtinaacaasaa ijmaac ah ayb saddex hadalow meeshaan ku dhigay marka waxa laga hadlaana garo waxay tahay kitaab baad rabtaa inaad xadiid ka soo naqliso si aa ugu camal fasho oo maalan waxaa rabtaa inaad tiraahdid qaala rasuulu lah sal l slam kada kada rawaahu lbukhaariyu oo kale rabtaa inaad dhahdo <coughs> ama aad tiraa rawa lbukhaariyu can abi hurayrata kada wakada kada iyo weriye ama rawaa abu daawuuda can fulaanin kaka waxyaabahaas weriyey inaad dhahdo marka kitaab inaad ka soo qaadato xadiid ama matni si aa ugu camal fasho ama aada u xujaysato waxay bannaan tahay saa'iqna tahay buu leeyahay ibnu salaax marka kitaabkaas aada ku muqaabalayso dhowr nuskho maxaa laga cararaa inaad fahamtid waxaa laga cararaa waxay tahay wax aan saxnayn inaad kitaabka ka soo naqliso bukhaari markaas waxau nisbaynaya abu daawuud maalan amaba culimmadii kale ibnu khusaymaad maalan xadiid u nisbayne ama yani xataa qaala nawawiyu kada wakadaa baad leedahay maalan qaala nawowiyu fi lminhaaj qaala nawawiy fi lmajmuuc qaala nawawiy fi sharxi muslim ayaad leedahay sharaxan muslim oo aada wax ka soo naqlinayso horta waa inuu kuu saxan yahay adigu oo sharaxa muslim shuru yani makhduudaad kitaabka ah waa in inta aad ogtahay in lagu muqaabaleeyey lagu saxay kii imaamu nawowi uu qoray inuu yahay ama u dhowaado ayaa lagaa rabaa marka wuxuu leeyahay kitaab adiga aadan muqaabalo ku samaynin oo aadan muqaabalaynin waxmaba kasoo naqli kartid waayo warkaas macnihiisu waqtiyadan dambe hadda marka de waagii hore ayagu farguriya kutubta dhan farguriyay ahaa jireen farguriga marka waa la sixi jiray marka fargurigan la qoro sheekha kitaabkiisa lasoo qaadaa waa lagu saxaa marka la saxo waawaa la fahmi kari oo marka la saxo maxaa lagu gartaa waxyaabaha lagu garta waxaa ka mid a ah xadiidku markuu soo dhammaado koobaabina la qora dhexdaa dhibic laga siiya dhexda marka dhibic laga siiya macnaheeda kitaabkan waa la saxay waay macnaheeda wixii aan sidaa ahayna lama sixin waay marka waxaa la diidayaa waxa haddaad adiga soo guursatay waa soo guurisay ma sixin qalad inaa qortaan laga yaabaa qaladkaasna hadhow loo tiiriyo kitaabka ninkii iska lahaa ama riwaayada lahaay khatar waay wuxuu leeyahay marka ibnu salaax isaga waa in hal ma ahane dhowr kitaab dhowr nusqo oo saxan waa in lagu muqaabaleeyo imaamu nawowina wuxuu leeyay maya ee halaa ku filan haddii adiga kitaabkaaga hal nusqo oo nusqadii sheekhaaga oo saxnayd aada ku saxato muqaabalada waa saxasho ama aada ku saxdo mid lagu saxay iyada aada kusii saxato waa ogol waa la rabaa taas dhib ma laha laakiin iyadoo aan la sixin muqaabalo lagu samaynin maya waxba kama guurin karti zamankan marka la joogo hadda madbacaa soo baxday kutubta waa la daabaca makiinadaa daabaca laakiin madaabicdu ogow kuwana culumaa joogto oo waa laga soo shaqeeyaayo waa la muqaabaleeyaayo kitaabka intaas waxaa laga yaabaa hal kitaab toban nusqo oo kala duwan toban koobi oo midba meel laga keeno farguri ah in lagu saxay lagu muqaabaleeyey kitaabkaas wuxuu u dhowaanaya sidii loo alifay inuu baaqi ku ahaa haddii laakiin aan waxbaba lagu muqaabalaynin kitaabku waa la yska daabacay bis ama mid daabacana laga sii daabacday kaas wax lagama guurin karo hadda madbaca kutub yacni madaabic badan dabacaad badanoo in wax laga guuriyo qalad ay taha jiraan hadda kutubtan daarulkutub alcilmiya oo kale maalan ay daabacayaan iska ganacsiga waxaad ku arkaysaa mararka qaar fulaanun mutahamun waayo moogtaha mubhamun u dhigaa muttahamun iyo mubhamun waxaa laga yaabaa cabdullaahi alcumari cubaydullaahi inuu cabdullaahi cubaydullaahi inuu ku bedelo ama waxaa laga yaabaa inuu xaraf ka tago markuu xaraf ka tago wax kalaa soo baxaayo qofkii qof kalaa loo malayna camar iyo cumar oo kale meeshii camar ahaydoo cumar u dhigaa hadhow qofkan qof markuu baxdiyo uu raadiyo maanta dhan cumar cumaruu baarayaa fi lxaqiiqana waa camar kitaabka camar uu ku yahay walidaalika dadka marka la leeyahay kitaabada yacni kitaabkaas intaas nusqaan laga taxqiijiyey kan intaanaa laga sameeyey kan intaan madbacad hiblaayo culumaa joogto markay culummadu dhahayaan wax weynaa ku jira dadka qaar waxay leeyihiin maanta dhan waxaasaa laga sheekeynaa maxaa macnoo ku dhisan macno weynaa ku dhisan maba laga guu wax la guurin karaba maba ahanba waxaan kale ibnu salaax markaas wuxuu qaba markaad kitaab wax kasoo guurinaysa saa ugu camal fasho ama aada u xujaysato muqaabalay waxaa ku muqaabalaysaa dhowr nusqo alimaamu nawowina wuxuu le hal waa ku filan tahay in la saxo maba laysku haayo iyada marka qultu ibni khayrna marka muxuu qabaa ibnu khayr isaga wuxuuba qabaa waa ka sii adag yahay wax aadanba riwaayo u haysanin maba weri kartid uu leeyahay qaala rasuulullahi qofka ma dhihi karo ilaa in xadiidkaas sanad oo u haysta ma aha sanadkaas marka wuxuu leey ama ijaazo ahaan ha ugu haysto wa wujuhu taxamul wujuuhu taxamulkii waa inuu mid un ugu haysto waxaadan u haysanin maba sheegi kartid marka markaad leedahay qaalo nawawiyu fi ladkaar ama qaala nawiyu kada haddaadan riwaayo u haysanin maba dhihi kartid ba saasuu isaga leynaa isaga marka qowlkiisa hadda fihrasada uu ku yidhi warkiisuna ibnu salaax hadalkiisa horta culamada qaar ay yidhaahdeen wuxuu ka wadaa istixbaab nusakhan tirada badani wujuub kama wado laakiin inuu waajib ka ka wadaa muuqanayso taas waa mid midda kale ibnu khayr isaga warkiisa fihrasadiisa uu ku yidhi hadalka hadalka uu marka fihrasadiisa ku yidhina wuxuu ahaa waqad itafaqa alculamaa'u raximahum اllahu calaa annahu laa yasixu limuslimin an yaquula qaala rasuulu llahi sal l slam kadaa uma banaa uma ansaxayso xataa yakuuna cindahu dalika alqowlu marwiyan so riwaayo un inu ilaa u uga haysto ayb oo inuu riwaayo marka un u haysto walow calaa aqali wujuuhi riwaayaat wujuuhu taxamulka midda ugu yar xataa ha u haysto liqowli rasuuli llahi sal l slam man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar zarkashi iyo culumo badan hadda waa ayaa naqdinayo warkaa ku naqdinaya ibnu khayr saddexdan beyd marka macnahoodu saas waay waxayna na barayaan saddexdan beyd muqaabalada iyo tasxiixa iyo makhduudaadka badan ahmiyadda ay leeyihiin waakhdu matnin matni qaadashadiisa min kitaabin laga qaato kitaab xaggiisa licamalina loo qaato camal dartii aw ixtijaajin ama xujaysi dartii loo qaato xaysu meel saaqa ay bannaan tahay qad jacala ibnu salax wuxuu ka yeelay cardan cardi cardigu waa ban yacnii in lagu bandhigo oo lagu saxo cardan bandhig lahu isaga markaa yacnii matnigaa loo yacni loo cardiyo lagu cardiyo calaa usuulin usuul korkood lagu cardiyo matnigaas yushtaradu ayuu ka wuxuu ka yeelay marka mid la shardinayo ka yeelay ibnu salaax wa qaala yaxya nawawiy alimaamu nawowina waxa uu yidhi aslin aliktifaau ku gaabsiga bilmuqaabalati muqaabalada loogu gaabsado calaa aslin faqad hal asal korkiisay ahaatay qultu wuxuu yidhi waxaan idhi xaafid alciraaqi walibni khayrin ibni khayr alishbiili waaye wuxuu leeyahay isaguna hadalkan imtinaacu jasmin jasmin in la jasmiyo la gooyo mancinteeda siwaa marwiyihi isagu wuxuu wariyey waxaan ahayn waxaan ahayn in uu jasmiyo mancinteeda ijmaacu ijmaac waayuu leeyahay isaguna oo hadalkaas marka aan fihrasadiisa ka sheegayni intaa marka mabaaxdu saxiixa ku dhammaatay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih